baabka toban iyo todobaad weeyaan baabka toban iyo todobaad <clears throat> afar kun laba boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad xadiidka ah waxaa baabkiisa u yahay baab اinsiyau tastawxishu baabu اlinsiyati xoolaha guryo joogta ah iyo wixii la midka ah oo guryaha jooga iyo ariga iyo looda iyo tastawxishu oo dugaagowda sida mxu duurjoogta oo kale ayay noqotaa tastawxishu duurjoog noqoto xukunkeeda muxuu noqonayaa yacnii neefka ariga ahaa ayaa fiigaal noqoni big wuu cararaya lama qaban karo bini aadamku ka cararaya ritigi amaba qurbaci amaba hashi waa sidaas oo kale dibigi ama muxuu ahaa saci waa lamid bini aadam hadduu indhaha saaro big laba lama qaban kara waa sida muxuu aha garanuugti amaba eeladii oo kale saas hadduu noqdo see la yeeli lama soo qaban kara lama gowracan kara maxaa lagu samayni waa la toogani si alla sidii lagu qaban karo waa la toogani oo fallaaraa lagu dhufani hadduu saa ku dhintana waxaa weeyaan waa la qalani oo ugaar ahaan ayaa loo laqmi weyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo toddoba-iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay ramt abarna axmed ibnu sulayman ruhawi wa xaafid qaala xadaثana xuseyn ibnu cali aljucfi mowlaahum wa caabid eh, istiilada in laska saxso looma sheegi jir <laughs> wadaad koofidiisa indhac u wareegsan tahay in la yaro toosid <laughs> jazaaka allah khayr shacdashid xadiidka afarka laba boqol aan ku noqdo marka xadiidka afarka laba boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akhbarna axmed ibn sulayman ruha wa iqat xaafid qaala xadaثana xusein ibnu cali aljucfi mowlaahum wa iqat caabid can zaa'idata ibni qudamata athaqafi wa iqat habtun saaxib الsuna can saciid ibni masruuq athawri alimaam sufyaan athawri aabihi weya waa iqa can cabaayata ibnu rifaacata ibnu raafic ibnu khadiij weeyaan alansaari waa iqa can raafic ibni khadiij ayuu ka wariyey radia allahu taala ardaha alansaari weeyaani qaala wuxuu yih rafic ibn khadiij baynamaa goor naxnu anagana maca rasul rasuulka alla jirna sal slm fii dilxulayfati meesha la yidhaha dulxulayfa dulxulayfadii aad taqaanin ma aha yaa la socda tii madiina ku taalla ma aha fii dulxulayfati aan ku sugannahay min tihaamata oo meesha tihaama la yidhahdo ku taallo dulxulayfadii madiine ku taallay ma ahan marka ha isku khaldina saasuu ku leeyahay fa asaabuu waxay heleen oy la kulmeen oy haniimaysteen ibilan geel iyo wahanaman ari ayay haniime ahaan u heleen saxaabadii nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wa rasul rasulka a sal slm fi ukhriyaati alqowm saxaabada iyo dadka eh, ciidanka ah gadaal oo u jira weeyaan uu dambeeyo facajala waxaa degdegay awaluhum ama dadejiyey awaluhum oo fadabaxu markaasay geelii arigay gowrac kala daaleen gaajiyaa ku dhegnayde wanasabu waxay taageen alguduura dheryihi dhiriyaashii iyo muxuuah degsiyada wax lagu karinayey ayay dabka saareen oy taageen fadufica rasuulh fadufica ilayhim maxaa idiin qoran fadafaca miya mise fadufica fadufica ilayhim rasuulu llahi rasuulka alla ayaa marxuu ahaa loo keenay weeyaan u yimid u yimid nacam faamara wuxuu faray biquduuri riihi an tukfaa in la daadiyo oo faukfiyat waa la daadi maxaa loo daadinaya xoolo laisku lahaa oon haniimadii la qeybinin ayaa laiska gogowracday marka waxaa weeyaan huluulkii ayaa soo geli faukfiyat waa la daadiyey uma intaa kadibna qasama baynahu nabigu u qaybi sal slm facadala cashran toban wuxuu la siima min ashaai ariga bibaciirin riti tobankiina arigaa wuxuu qaymo kala dhigay riti ile moogtahay waxaa laga yaabaa in geeli dadka u wada gaarin kadibna waxaa laga yaaba ari badan inuu meesha yeelo arigi markii waaa lasku jimay laisku qiimay eh, tobankii neef ari iyo eh, ritigi ayaa laisku qiimay ama neefka geeli aha laisku qiimeeyey fa baynamaa goor ayaga kadaalika ay arrinkaa ku sugan yihiin oo xoolihii la qaybini idnadda waxaa markiiba issii daeyey oo orod isrogay baciirun riti riti ayaa markiiba orod un isrogay walaysa ma ahani fi lqowmi dadka dhexdoodan ilaa khaylun arda yasiiratun farda yar rita ka dabategi kara waxaa ka jira farda moogta fardayan aad bay u yaraayeen faalabuuhu markaasay raadiyeen inay soo qabtaan faacyaahum wuu quusiyey abadan wuu daaliyey faramaahu rajulu nin baa ku turay bisahmin leeb buu ku turay iyo falaar haye faxabasahu allahu alla weyn ayaa xabisayoo meesha ayuu ku dhacay faqaala rasul ui sal slm ina lihadihi اlbahaa'im bahaaimtan oo geela iyo ariga iyo looda wixii la midka ah awaabida kuwa duurjoogooba ayay leeyihiin ka awaabid ilwaxshi duurjoogta siday u duurjoogaaban kuwa u duurjoogooba ay leeyihiin oo dugaag noqdo ama cafwan noqdo ugaar noqdo sida ugaartii oo kale noqdaan kow hahay famaa wax alle wixii qalabakum idinka qaalib noqdo oo minha ayada ka mid ood qaban weydaan oo idinka carara fasnacuu bihi haakadaa sidaan ku sameey ayuu nabig sal allahu alayh ali waslm ugaartiisoo bismillah inta la yihah laguma tuuri jirin ayadana saa ha la yeelo weyaan xadiidka ama baabka toban sideedaad fi ladii yarmi asayda fa yaqacu fi lmaa baabun fi ladii qofkii yarmi toogta asayda ugaarti oo fa yaqacu fi lmaa ugaartii ayaa toogatay kadibna way oroday oo biyay shuluq ku dhahday meeshay biyaha muxuu meesha kadibna iyadoo meyd ah ayuu qofka la kulmay xaaladda maxay noqonaysa looma dhowaanayo manfallaabtaadiyaa dishay mise biyahan ay ku dhacday ayay ku dhexbaktiday ma garan kartid aleyh looma dhawaana w xadidka afar kun laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasi axmed ibn manic albagawi waa xaafid qaala xadaana cabdullahi mubaarak waa imaamkii qaala ahbarnii caasim ibnu sulaymaan axwal waa iqa shacbi caamir sharaxbiil shacbi weeyaan can cadi bni xaatimin aljawaad ibn jawaad radia allahu arda raxima jamica ruwaat qaal wuxuu yidhi cadi bni xaatim saaltu waxaan weydiy rasu rasulka a sl can asaydi ugaartan wax ka weydii fa qaala rasulkan wuxuu yidhi sal slm idaa ramayta haddii aad gamato sahmaka fallaartaada ama leebkaaga fadkur xus isma allahi magac alla ale caza wajala fain wajadta hu haddii aad la kulanta qad qutila fain wajadta haddii aad la kulanta hu ugaartii qad qutila isagoo la dilay fakul cun weeyaan oo maxaa lagu dilay fallaartii aad tuurtad bismi ku tiri ilaa an tajidahu inaad la kulanta mooyane qad waqaca fii maain biyo isagoo ku dhacay ugaarki ama ugaarti iyadoo biyo ku dhacdayna la kulanta mooyane walaa tadri aadan ogeyn almaau biyihii qatalahu miyaa dilay aw mise sahmuka leebkaadii markaa ma garan kartid wacalihi marka waad ka fogaanaysa looma dhawaanay xadidka afar kun laba boqol iyo sagaaliyo sagaashanaad waa xadis saxiixa iqatu caabidun weyaan can macmar rashid alazi waa iqatu habtun faadil can caasim ibn sulayman axwal waa iqa can anusha rafiil shacbi can adi bni xaatimin radia allahu taala arda anahu cadi sa'ala wuxuu weydiiyey rasul rasuulka sal allah alay waslam wuxuu ka weydiiyey can saydi ugaarti oo faqaala wuxuu yihi rasuulkeena alayh sl slam idaa arsalta haddii aad dirto kalbaka eygaada idaa arsalta sahmaka leebkaada iyo fallaartaada oo tuurto weeyaan iyo kalbaka eygaada kadibna wadakarta aad xusta isma allaahi alla weyne magaciisa oo faqatala kadibna eygii u dila faqatala u dila cafwan sahmuka leebkaadii fakul cun qaala wuxuu yidhi fain saxaabigaa weydiini fain hadduu iga baryo iga maqnaado canii xaggayga leylatan hal habeen yaa rasul rasulka falaartii ugaarta aan ku dhuftay haddii ay hal habeen iga maqnayd iga barido oon berri la kulmoo kale xaalkeesu noqonaya qaala wuxuu yidhi in wajadta haddii aad la kulantay rasuulkeen ayaa dhihi calayh slat slam sahmaka leebkaadii oo walam tajid aadan la kulmin ama helin fiihi ugaarta ahara shayin shay kale raadkiis oo hayrahu fallaartaada hayrkii ah aanan ahayne fallaartaada aanan ahayn fakul cun ayuu nabi yihi sal اlah alay wain waqaca hadduu ku dhaco fi lmaai biyaha falaa taakulha cunin saas ayuu nabigeenna amar ku bixiyey salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam marka fi اladii yarmi asayda fayaqacu fi اlma haddii ugaarti marka la ugaarsado oo kadibna markii aad ku dhacda falaarta iyo wixii lagu ugaarsaday ay ku dhacaan ay iyadoo nafta ka dhicin amaba intay kaa qarsoonto biyo iyadoo ku dhexbaktida aad la kulanta hawa dhowaanin ma biyihii aad dilay mise waxaad dilay falaarti ma garan kartid sidaas xukunkaas insaan loo ogaado weeyaan baabka sagaali tobanaad fi اladii yarmi sayda fayakiibu canhu qofkii ugaar toogta kadibna ay ka maqnaato oo muddo dheer ay ka maqnaato muxuu samaynayaa xukunkiis wuxuu noqonaa ayuu baabkaan xadiidka afar kun iyo saddex boqolaad alxamdu lilah meel fiican baan gaarnay waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alayh ramat lla akhbarna ziyad ibn ayub الطوسي واثقة حافظ قال حدثنا شيء بن بشير الواسطي واثقة ثبت كثير التدريس والإحسان قال أنبانا أبو بشر جعفر بن ياس اليشكري واثقة عن سعيد بن جبير وإمامك عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى وارضاه ورحمه جميع الرواة قالوا في عدي بن حاتم قلت وحنا يا رسول رسولك الله إن أنك أهل صيد دد أجار سدا أيامنا هاي صحابة النبي جينا هدي أجار أي عيب كنيسة ودل لقول عيبنا أمر لو دل لقول لي saxaabada nabigaan lagu liidi lahay calayhi salaatu wasalaam inaa annaga rasuul allow ahlu ahlu saydi dad ugaar ayaan nahay wa ina axaddanaa midkanagan yarmii asayda ugaar ayuu toogtaa oo fayaqiibu canhu fayaqiibu ka maqnaa canhu isaga xaggiisa alleylata hal habeen iyo waleylatayn laba habeen fayabtaqi lahara kadibna raadka ayuu raadini wuu dabageli fayajiduhu uu la kulmaya meyitan isagoo meyd ah wa sahmuhu sahmigiisana alaykum asalaam waalaykum maarta yartade adigan ku raax maxay gartaa waxaan ku sheegaa maxaad igu sheegi kartaa waxaan ku sheegaa maxaad igu sheegi haddan ku dhigtan ku sheegi maxaad igu sheegi dhigta mid dhigta igu sheegi maxaad dhigta mid ku sheegi maarta dhigta mid ku sheegi waa soo امشي صح كو iska dhaaf iska dhaaf iska dhaaf iska dhaafa waa laga yaabaa waaya tashwiish weeyaan o haddii aada yimaado qof waalan oo kale waxaa loo baahan yahay ragga inay qabtaan oo sheikh lagu soo daynin ninka waxaan is idhi ma nin lasoo ceersaday oo muxuu naxsanba ma nin waalanba ma nin wax kala wata waan ku wareeray marka cafwan waaya haye inteen marayn kow xadiidka aan ku noqono marka xadiidka afar kun iyo saddex boqolaad ayaan ku noqonayna in sha allahu tabaaraka watacala akhbarna ziyaad ibn ayuub aلطuusi waثiqaة xaafid qaala xadaثna hushaym bashir wasiti waثiqaة tabtun kaثيir tadiis walisaal qaala ambana abu bishri jacfar ibn yaas alyashkuri waa iqa can saciid ibni jubayr can adi bni xaatimin radia allahu tacala canhu arda qala wuxu cadi qultu waxaan ya rasu rasuulka allow ina annaga ahlu saydi dad ugaar ayaannahay wa ina axaddanaa midkanagana yarmi sayda ugaar ayuu toogani kow fayaqiibu canhu leyla hal habeen ayuu ka maqnaani iyo walaylatayn laba habeen fayabtagii kadibna wuxuu dabagelay alahara raadki dadka qaar moogta waxaa suuragal u ah meel xataa caws ah inay raad ka baaraan oy taqriiban meeshii ugaartii ay gaartay ay gaaraan ayaa suuragal u ah waay fayajiduhu mayitan isaga wuxuu la kulmi meyd ah wa sahmuhu bismi اllaah wa sahmuhu shuseen maadaa wax taabat hahay anuu yara kaadina marka wax yar ma arkaysa iska wadna waaya xadiidka marka afar kun iyo saddex boqolaad qaala alimaam nasي alي mt abarna ziyaad bn ayuub aلطuusi wa iqaة xaafid qaala xadaثna hushaym bashir wasطi wa iqaة habt kaثيir tadiis lisaan qaala ambana abu bishir jacfar bn yaas alyashkuri wa iqa can saciid bni jubayr can cadi bni xaatimin radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi cadi qultu waxaan ya rasu rasuulka allow ina annaga ahlu saydi dad ugaar ayaana wa ina axadana midka nagan yarmi asayda ugaar ayuu marka toogtaa fayaqiibu canhu leyla habeen ayuu ka maqnaada iwa leylatayn laba habeen fayabtaqi اlahara raadkiiuu marka dabagalaa fayajidhu meyitan isagoo bakti ayuu la kulmaa wa sahmuhu leebkiisana fiihi isaga uu ku dhex suran yahay qaala wuxuu yidhi idaa wajadta haddii aad la kulanta asahma leebki fiihi gudihiisa oo walam tajid fiihi ahara sabucin raad dugaag cunay oo libaax ama dhurwaa wax un cunay aadan ku arkin e aw calimta aad ogaata anna sahmaka leebkaada qatalahu inuu dilay oo keligiisunbaa ku dhacay uu yahay inuu ku dhacay u yahay fa kulcun weeyaan xadiid afar kun iyo saddex boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasi al akhbarna moxamed ibn cabdillah alsancaani wa xaafid wa ismaaciil mascuud aljaxdari wa kadalika xaafid qaala waxay yidhahdeen xadaana khaalid ibn xaarif alhujaym wa iqatun can shucba waa imaamkii can abi bishir abu bishir waa jacfar ibn iyaas alyashkuri waa can saciid ibni jubayr waa imaamkii can adi bn xaatim radia allahu tacala anhu arda ana rasu rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi idaa ra'ayta haddii aad aragto sahma kaleebkaada fiihi isaga gudihiisa oo muxuu ahaa ugaarti gudaheeda aw lam tara aadan ku arkin fiihi isaga aharan raad hayrahu isaga aanan ahayn leebkaada waxaan ahayn haddii aadan ku arkin aw calimta aad ogaat annahu isaga qatalahu inuu dilay fakul cun ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalihi waslm xadiidka afar kun saddex boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay amat akhbarana muxamed ibnu cabdilcala sanani wa iqatu xaafid qaala xadaana khaalid bn xaad qaala xadaana shucbat waa imaamkii can cabdilmelik ibni maysara alhilaali wa iqa can saciid ibni jubayr can cadiy bni xaatimi radia allahu tacala an arda qala wuxu ihi cadiy qultu waxaan idhi alxamdu lilah yaa rasuul rasuulka allow armi asayda ugaarta ayaan toogtaa oo faalubu kadibna waan dabagalaa atara raadkiisa bacda leylati habeen kadib qaala wuxuu yidhi idaa wajadta fiihi saamaka haddii aad leebkaada ku aragto walam yakul minhu uusan wax ka cunin sabcun dugaag iyo wa lami dhurwaa iyo wax la mid ah fakul cun ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam baabu saydi idaa antana baabu saydi ugaarta ayuu baabkan u baab yahay idaa antana hadduu uro oo muxuu aha baktigii ama cafwan meydkii neefkii mxuu aha la toogtay amaba ugaarta la toogtay intuu muddo yeelo kadibna uu ura u isbedelo xukunkiis muxuu noqonaya ama looma dhawaanay marka iyada cudur iyo dhibaatooyin ayuu keenayaa xadiidka afar kun saddex boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasacari akhbarna axmed ibn khaalid alkhalaal alcaskari wa iqa qaala xadaثana macan ibn ciisa ibn yaxya ibn dinar alashjaci wa iqatu dabt qaala anba'na mucaawiya wahuwa ibnu صaalix alxadrami saduuqu lahu awhaam can cabdiraxmaan ibni jubayr ibn nufayr alxadrami wa iqa can abihi abiis oo ah jubayr ibn nufayr alxadrami wa iqatu jaliil mkhadram wliabihi wliabihi صuxba can abi aclaba can اnabiy sal sl nabgen wuxuu ka ry sl sl abu aclaba radi allahu ta arda fi ladii qofkii yudriku la kulma saydahu ugaartiisa bacda alaaثin saddex maalmood kadib ayuu ugaartiisa la kulmaya fayaakuluhu wuu cuni ilaa an yuntina inuu soo ura mooyan baktiga ama neefka markuu dhinta haddii hilibka u yeela labaatan afar sac kadib inta badan isbedel baa ku dhaca haddii khaasatan meesha ay meel kulul tahay weeyaan ama xataa ka yarba xadiid afar kun saddex boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasixi akhbarna maxamed ibn cabdilacla asancani wa xaafid qaala xadaana khaalid ibn xadr jaymi can shucba can simaak ibn xarb aduhli waa saduuq wa riwaayatu can cikrima muariba watahayara biaakhirihi fakaana rubama talaqan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay muriy ibnu qatriy alkuufiyi maqbuul ayaan ka maqlay can adi bn xaatimin radia allahu taala qal wuxu hi cadi qultu waxaan idhi ya rasu rasuulka allow ursilu kalbi eygey ayaan diri oo fa yaahudu sayda ugaar ayuu markaa soo qabani ama u dili walaa ajidu mana hela maa udakiihi bihi waxaan ku gowraca ma helo neefkii uu soo qaban ugaarti u dhab siinaya waxaan ku gowracano ma hayn fa udakiihi waxaan ku gowracaya bilmarwati carab iyo walcasa ul ul intaan kala jeexo faliirkeedii iyo muxuu ahaa iyo marwadana waa carabta carabta waxaa weeyaan dhagax dhagaxka lagu dhuftay oo kadibna la ballaariyey aniga carabaan u aqaanaa haddii aad wax kale u taqaanaan khiyaarta sheekha dhagaxa markii inta la kala dhac la kala siiyo uu carab amaba yeesho af yeesho oo kadibna maxaa la yidhaha haye <laughs> <laughs> ya <laughs> may dhagax ley maaha dagaxnimo ka baxay tooriyo noqdo hadda haye carab ma u taqaanaa seef seef allah keena meesha meelay aaji aaji aaji aaji xaaji cumar ducaawo garan waaye bas weeyaan soomaaliga xaggii intaa usoo wareejinaysaan xagga nagaa soo aadayaan xaaji cumar haye dhagaxa dhagaxa dhagaxa dhagaxa lagu dhufani dhagaxa dhagax lagu dhufani markii lagu dhufto wuu kala dilaacaya kadibna wuxuu yeelanayaa balaarsanaa dhagax ballaarsan ayaa laga soo qaadan dhagxaanti kadibna wax allo harta ku goosanaysaa waa lagu gawrici karaa ha saasuu noqonaya ha magacii marka kaasaa la rabaa <laughs> ilaa ilaa waa ilaax wuu yahay laakin ilaa wax kasta oo ilaaxa ma ilaax moogta dhagax magaciisii ya xaleef haye xaleef waa taqriiban asna ma foga ah, ah. mxuu afla maaha alcumuum marka warkii oo kawan caawa iga guuriye marka soomaaligaas carab waa carab carabtii aad taqaaneen ayaa loo isticmaalaa muxuu ahaa dhagaxa kala dilacsan marka ha la naqliyo maya waxaa la yidhaha carabaa la yidhaha carab sidiisaba dhagaxaas afka laha carab la yidhaha carab haa haa a loo isticmaala carab dhagaxaas markii uu saa u dilaaca uu af yeesho waxay dhahaan carab xoolaha lagu gowracdaa geedaha lagu jartaa waxaa la wixii muxuuha ah, wa lagu waa lagu goosan karaa qofkii aanan haysanin bir saas weeyaan ayib kadibna waxaan lahaa qof kula yaqaana cawl heli doona <laughs> tolaaran ku noqd baalka waaya ahy marka saxaabiga wuxuu yidhi nabigeena uu weydiiyey calayhi salaa slaam faudakii waxaan ku gowracaa bilmarwati carab ayaan ku gowracaa iwalcasa ul la faliiriyey ayaan ku gowracaa qaala wuxuu yidhi ahriqi dama dhiigga daadi bimaashita wax alla waxaa doonta oo neefka dhiiggiisa ku daadi oo ku gowrac weeyaan wadkur isma allaahi alla magaciisa xus caza wajalla xadiiska saas weeyaan marka wax alla maa anhara dama wadukira ismullaah calayh fakuluuh xadiidkii kale ayaa saa ahaa waa xadiidka macnihiisa weeyaan waayahay baabu saydi baabu saydi اlmicraad garmaqaataha wix lagu gowraca ayuu baabkan u baab garmaqaata ama lagu ugaarsadadha garmaqaati xalay aan ka hadlaynay oo waxaa weeyaan eh, ushii weyn oo ballaarsanayd oo labada afna ka dhuubnayd ahayd shacali ah shacali wuxuu inooga sheegay maxay ahayd magacuu inooga sheegay ya ha kii afarta af lahaa isna waa nooc kale ha garmaqaato waa kaa marka alcumuum micraadkaas wix lagu ugaarsada muxuu noqonayaa xadiiska afar kun saddex boqol iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai ala abarna maxamed ibnu qudaamat almasiisi wahiqatun can jariir bn cabdilxamid الضbi waثiqaة saxiix اkitaab can mansuur muctamir can ibrahim yaziid الnakci can hamaam ibn xaariث الnakci waثiqaة caabid can cadi bni xaatim radi allahu ta qal wuxu yhi cadi bni xaatim qultu waxaan ya rasul rsulka allow inii anig ursilu waxaan diray alkilaaba eeyihi almucalamati wax la baray oo tacliinta lahayd ugaarsiga iyo wix la midka la baray oo fatumsika calaya markaas ay ugaar iisoo qaala wuxuu yihi nabigeen ala sl slam ida arsalta haddii aad dirta alkilaaba eyihi yacni almucallamata ee wax la baray wadakarta sma allah magaca allaad ku xusta faamsakna calayka ay kuu qabtaan fakul cun weeyaan qultu waxaan ihi wa qatalna haddii ay dilaanna walow haba dileene qaala wuxuu yihi wain qatalna haba dileene maa lam yashrakaa intuusan la wadaagin kalbun ay laysa minha ayadaan ka mid ahayn qultu waxaan ihi wa anigana armi asayda ugaartii ayaan ku gantaa oon ku ugaarsadaa bilmicraadi garmaqaate fa usiibu waxaan asiibaa waa la haleelaa weyaan waan la gaaraa faakulu miyaan cunaa qaala wuxuu yidhi nabigena sal slm idaa ramayta bilmicraadi garmaqaad haddii aad ku tuurta oo samayta aad bismi llahi tirahda <clears throat> oo fakhasaqa uu dhex dilaaciyo uu dhex maro ay fakharaqa weeyaane fakul cun wain asaaba hadduu ku asibo bicardihi ballarkiisa iyo xooggiisa uu ku asibo falaa taakula cunin weyaan markuu ballar ahaan ugu dhaca waa bahal aad u culuse marka waxaa laga yaaba waxyaabaha yaryar sagaarada iyo waxaa weyaan eh, eh, ishee iyo waxyaabaha yaryar inuu dilaa suuragal suuragallo weyaan cun marka ayada baabun maa asaaba bicardin min sayd اlmicraad waa isku midu imaamka abwaabtan wuxuu usoo celcelinayaa inaad mid walba xugun gooni kaaga soo saara inta ayada weyaan baabun maa asaaba wixii asiiba bicardin ballar min sayd اlmicraadi baabu maa asaaba bicardin min sayd اlmicraadi baabu maa asaaba wixii asiiba baabkan u baabiya ku dhaca bicardin balar ku dhaca min sayd اlmicraadi garmaqaataha ugaartiisa markii wax lagu ugaarsana wixii ballar ahaan aad ugu dhaca oo saad muxuu ahay ku dila xukunkiisa muxuu noqonaya weyaan xadidka afar kun sida hore un afar kun saddex boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai an akhbarna camr bn cali falas wa hiqatun xaafid qaala xadaثana moxamed ibn yacquub maxaa idiin qoran maxamed jacfar waa qundar yacquub marka waxaad ku badashaan jacfar qaala xadaثana shucba qaala xadaثana cabdullahi ibn abi safar alhamdani wa hiqa can الshacbi qaala samictu cadiy bni xaatimin radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi cadiy sأltu rasul rasulka waxaan wax ka weydiiyey can micraadi garmaqaataha faqala wuxu yhi ida asaaba hadduu ku asiibo bixaddihi afkiisii caaradiisa fakul cun wain asaaba hadduu ku asiibo uu ku dilo bicardihi balarkiisa faqutila kadibna la dilo ugaarki ugaarti la dilo fainahu isaga waqiidun waa mawquuda waa tii la muxuu ahaa la kile kili dhabay amaba la muxuu ahaa la nabar dhabay weeyaan waaya ya sheekhi laakiin moog tahay kaba soo qaad markuu rabbi subxaanaه wa tacaala uu almunkhaniqa wاlmawquuda wاlmutaradiya wاlnaiixa wamaa akala sabc intaasoo dhan moogtahay waay kulli baktiga wada noqonaan mogta marka mawquudka waxaa weya wixii inta nabar loo qaatay lagu dhuftay oo saa lagu dilay waa hadda sidaan maqlay xoolaha qolyahan reer yurub looda iyo wixii la midka ah halkaasaa nabar lagu dhufani dhac saasaa lagu dilaa oo muxuu aha koron bahalkii ah mashiin wax noocaas marka wix la nabar dhabay waa oo dhiigga aad ka imaanin saa weeyaan marka baktiga akhirkeeda wuu noqonaya shaki ma laha laakiin marka hore wuxuu marayaa marxaladaas nabardhowga ah waaya xadiidka amaba baabu baabu itibaaci sayd soo ma baabu ma asaaba bixaddin min sayd اlmicraad baabun maa asaaba wuxuu ku asiiba bixaddin caaradda iyo afka min sayd اmicraadi garmaqaataha ugaartiis kii lagu ugaarsaday wixii aad markaa dhinacan aad ugu dhaca waatiyan soo marnay mogta kanna afkii wixii iyo caradii ugu dhaca muxuu noqonaya xadiidkan saddex kun afar kun saddex boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna alxuseyn ibn moxamed adaraac asacdi waa saduuq qaala xaddatana abu muxsin abu muxsan xuseyn ibn muxsan bis muxsin maxaa idiin qoran ya muxsan siinka ma kordh saadka ma kordh hoos dhaban muxsan abu muxsan waa xuseyn ibn numayr alwasiti laa ba'sa bihi rumiya biالnasb qaala xadaثna xuseyn ibn cabdiرaحman الsulmi wa iqaة tagayara xifduhu fi اlآkhir can الshacbi can cadi bni xaatimi qala wuxu yhi cadi sأltu rasu rasuulka waxaa ka weydiiyey can sayd اlmicraadi garmaqaataha ugaartiisa faqala wuxuu yidhi idaa asaaba hadduu ku asiibo bixaddihi afkiisa iyo caradiisa fakul cun waida asaaba hadduu ku asiibo bicardihi ballarkiisana iyo gudub ahaan ugu dhacana falaa takula cunin way xadiidka saddex kun afar kun saddex boqol iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna cali ibn xujr wa iqatun xaafid qaala anba'ana ciisa ibn yunis asabici iqatu maamuun wagayruhu can zakariya ibn abi zaida waiqatun wa kaana yudalis can shacbi can cadi bni xaatimin qala wuxuu yihi cadi sa'altu rasul rasulka al wax ka weydiiyey can <clears throat> saydi lmicraadi garbaqaataha ugaartiisa faqala wuxuu yidhi maa asabta waxaad bxadihi caradiisa iyo afkiisa fakul cun weyaan wamaa asaaba wuxuu ku asiib isaga bicardihi ballarkiisana fa huwa isaga waqiidun waa wax la nabar dhabay oo saa ku dhintay baabu itibaac saydi ugaarta in la dabagala oo meel alle meesha ay kaa aadda markii la ugaarsado kadib laga daba tagay ayuu baabkaanu baabay xadiidka afar kun saddex boqol iyo sagaalad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alih mt abarna isxaq ibn ibrahim alxandari qaala anbana cabdiraxman almahdi waa imamka can sufyaan athawri can abi muusa abu muusa waa israa'iil ibn muusa albasri waa iqa xadiid ku taxwiilay ambana ayuu alimaam anasai alي cbdullah moxamed ibn mhan acanazi waa iqatun xaafid can abdiraxman mahdi waa imaamkii qala xaddaana sufyaan athawri can abi muusa waa naftirkiisa weya israa'iil ibn muusa albasri can wahb ibn munabih alyamani waa iqa can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma can nebi sal sl qa nabigan wuxuu yidhi man sakana qofkii dego albaadiyata baadiyadega jafaa wuu angegaa wuu angegi waman itabaca asayda ugaar qofkii daba galana afala hilmaam iyo ilaahay dikrigiisa ula hilmaama ayaa waxa weyaan ayaa mxua ku dhaca waman itabaca sulaan qofkii madax dabagala oo daba socod u noqdana iftutina waa la fitneeyaa ayuu nabig yiri sal slam saddexdaas qodob saddex qodob khatar waa tan koobaad qofka duureer baadiye noqda wuu angegi maxaa yeelay oon meesha kuma yaro yacni jamaaca la'aan kuma yara waxaad la dhaqmaa qofkii inta badan geel iyo arig iyo wax lamid ah oo xayawaan ayuu la dhaqmi marka qofkii marka wuxuu noqonaya qof qalalan lidalika rabbiga subxana wa tacala wuxuu leeyahay alacraabu ashaddu kufran wa intaa bas ma ahan waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allah lakiin rabbi marka dambe wuxuu yidhi wa min alaabi wa min alacraabi man yu'minu biاllah walyowm اlaakhir laakiin xagga aqoonyarida iyo qalalnaanta iyo kakanaanta iyo reer baadiyaha waxaa adimaan marka dhankaas waa iska caddahay tan labaadna qofka ugaarun hadduu un dabagalo oo aroor iyo galab iyo unwaarun raadis uu noqdo taa u daba socda isagoo mashkilad idna waxaa weeyaan qofka isaga ah hafle ayaa ku dhacda oo qof hadda ugaarun daba socda habeen imaanin ma kitaabu ufadhiisani ma cilmiu barani ma cibaado badanoo jamaca ku tukani waa duurkaas ubu wareegi mogta keligiis ubuu ahaanaya tan saddexaadna waxaa weeyaan qofkii madaxa qofkii dabagala albaabtooda un ag taagnaada ama daba socda ama muxuu aha la shaqeeyo inta badan diintiis waa finowda arrinta aydan koleyba indhiinaad ku aragteenoo indhiinaa rixin idiina raggii aad taqaaneenoo oo wanaagga badnaayoo safka hore aha ayaa markay muxuu ahaa dowlad iyo baabkaa galaan xaalad kalead ku arkaysa baabul arnab arnabka ayuu baabkan u baab yahay bakayla dhagabakayla ama bakayla waxaa tihahdaba dhagabakaylaha ma banaan yahay in la cuno mise ma banaano ayuu baabkan ubaab xadiidka afar kun saddex boqol iyo tobanaad waa xadiid daciifa laakiin waxaa noo imaan doonta xadiid kale oo saxiixa oo macnihiis xambaarsan qala alimaam nasai alay mat akhbarana moxamed ibnu macmar albaxraaniy waa saduuq qaala xadaana xibaan maxaa idiin qoran xibaan mis xabaan waa isku mid xabaan wahuwa ibnu hilaal albahili waa iqatu dabt qala xadaثana abu cawaan alwadax ibn cabdillah yashkuri waa iqatu habt can abdimalik ibn cumayr alqurashi waa iqatu caalimu fasiix can muusa ibnu طalxat alqurashi waa iqatu jaliilu yuqaalu inahu wulida في cهد النبي صل sلم عن أbي هريرة cبدرحمن الdوسي رضي الله taعالى ارضاه ورحم جميع الرواة qال وxuu yihi أbو هريرة جaء raabiy reer baadiya u yimid ilى النبي nبg sلى الله عليه وسلم بأrنba بأrنبin wuxuu keenay dhaga bakaylo ama bakaylo qad shawaaha uu soo solay ama soo dubay fawadacha bayna yaday hortiis ayuu dhigay nabiga sal slm hortiisuu dhigay inuu nabiga cuno cala sl slm faamsaka rasuula nabiga alla wuu ka istaagay falam yakul muusan cunin wa amara alqowma saxaabadii ayuu faray an yakula inay cunaan wa amsaka alacraabiyu ninka reer baadiye ahaana wuu ka istaagayo ma cunin faqaala lahu rasulah wuxu ku uri sl slm maa yamnacuka an taakula inaad cunto maxaa ku diiya ninkaadan reer baadiyahow qala wuxu uhi innii ansuum waxaan soomaa alaaata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil arka saddex maalmood ayaan ka soomaa qala wuxu ui rasulka sl slm in kunta hadii aata saa'iman fasum waxaad soontaa in haddii aad tahay mid sooma haddii aad tahay saddex maalmood soomi fasum waxaad soontaa algura caddah soon weeyaan saddexiy tobanaadka afariy tobanaadka iyo shaniy tobanaadka weeyaan caddah waaye xadiidka afar kun saddex boqol iyo ko iyo tobanaad waa xadiid xasana qaala alimamu nasai alay ramat lla akbarna ibn mansuur aljawaaz wahiqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyaynata can xukaym can xakiim ibnu jubayr alasadi waa daciifu rumiya btashayuc wacamar ibn cumaan laakiin nin kala lagu kabayo oo alqurashi oo iqa wa muxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi oo iqa ase marka marka xakiimkaas dacfigiisa waxaa yara xadiid kama dhibaayo can muusa ibn طalxa can abi alxaw takiya abulxaw takiya ninka la yidhaahdo waa yaziid ibn alxaw takiya waa maqbuul qaala wuxuu yidhi qaala cumar ibn khaaab radi allahu canhu wuxuu yidhi man waa kee xaadirunaa nala joogay yowma alqaaxa meeshii qaaxa la dhihi jiray maalinta aan joognay yaa intiina ka mid ahoo nala joogay ayuu yidhi saxaabada ayuu weydiinaya sayid cumar radia allahu canhu qaaxadana waa meel ku taalla maka iyo madiina intuu dhexayso ay ku taalla waliba dhanka madiina ay soo filaya qaala wuxuu yidhi qaala abu dar wuxuu yidhi ana aniga ayaa joogay sayid cumarow radia allahu canhu jamiican utiya rasuula nabiga al ayaa loo keenay biarnabin arnab ayaa loo keenay dhaga bakaylo ama bakaylo fa qaala rajulu ninku wuxuu yidhi alladii kaasoo jaaa biha la imaaday inii aniga ra'aytu waan arkay tadmaa iyadoo dhiigaysa yani xayd ayuu kalig u sida muxuu ahaa xaydkii oo kale iyadoo dhiig uu ka imaana fa qaala nabi fa kaana waxuu nabi nabigena sal slm lam yakul midaan cunin ma cunin nabigeenna uma kadibna inahu isaga nabigeenna wayaani qaala wuxuu yidhi kulu cuna faqaala rajulnin baa wuxuu yidhi inii ani saaimin waan soomanahay qala wuxu yhi wamaa sowmuka soonkaadana muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi min kulli shahrin alaata ayaamin bil arkab saddex maalmood ayaan ka soomaa qaala wuxuu yidhi fa ayna anta xaggey kaa jirtaa ama xaggeed ka jirtaa can ilbiidi caddaha alguri ee weliba bariirta lah waa muxuu aha caddihi weeyaan alaaa casharata wa arbaca casharata wa hamsa casharata saddexiy tobanaadka iyo afariy tobanaadka iyo shaniy tobanaadka xaggeed kala jirtaan way oo xaggeed ka martay adiga maad ka faa'idaysatay xadii afar kun saddex boqol xadيiث aفaر kun sدex boqol iyo toban iyo labaad wa xadيث صحيiح qال الإmام النسائي أخبرna إسماعيل بن مسعوuد الجحdري وa ثiقة الxافiظ qال xadثna khالد بن xاrث الجyمي عن شhuعبة وإmامka عن هiشام و بن زaيد بن أنس بن mالك wa ثiقة qال وu سمعtu أنسا ayaan ka maqلay رaضي اللaه taعaلى a oo ogi ahay qul isagoo أنفجna waxaan cayrinay oon bursanay arnaban bakaylo ama dhagabakaylo bimari dahraan meesha mara dahraan loo yaqaano fa akhadtuha kadibna dhab waan soo qabtay fa ji'tu biha waxaan u keenay abi alxa abu alxa ayaan u keenay oo saxaabiga jahiilka ahaa fadabaxa wuu gowracay fabacaanii markaasuu ila diray bifakhidayha labadeeda bowde iyo warakha warakayha labadeeda sinood labadii bowde iyo labada sinood ayuu ila diray ila nebiy nabiga inaan u geeyo sala allahu calayhi waali waslem faqabilahu nabigu abalay nabigu abalay wuu cunay miyay ku qor meesha may wuu aqbalay inuu aqbalo nabigeena ala slam saxaabada usiiyana wax diida ma lahan inuu cunana wax diida ma lahan wallahu aclam laakiin asal ahaan hadda kuma caddo inuu nabigeena cunay calayhi salaatu wasalaam o xadiidka afar kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimam anasbi alah tal akhbarna qutayb ibn saciid qaala xaddaana jacfar maxaa idiin qoran xaaji nuur maxaa kuu qoran adna waa lagu taraari gaari miya sida idoo kale nacam xadaana jacfar xafs axsant xadaana xafs ibnu khiyaas annakhaci weeyaan jacfar booskiis waxaad ka dhigaysaan hadda waa inaan inaan waardiyo galo weeyaan ayib xadaana waxaa noo warramay jacfar wa xafs ibnu khiyaas النخعي واثقة فقيه تغير حفظه قليلا جزاك الله خيرا <clears throat> ninkaas marka badla meeشhan jacفara waxaad ku badشhaan xafs waa yahay عan cاaصم iبن سليمان أحول واثقة وdاوuد iبن أبي hind واثiqة متقن كاana yahimu في آkhirihi عan شhacبi can ibnu safwaan moxamed ibnu safwaan alansaari asaxaabi weyaan aljaliil radia allahu ta qaal wuxuu yidhi asabtu waxaan soo qabsaday aan soo asiibay arnabayni laba bakaylo falam ajid ma helin maa udakiihima bihi waxaan ku gowraca fadakaytuhuma waxaan ku gowracay bimarwatin carab ayaan ku gowracay waa dhagax la kala jeexay fasa'altu nabiya nabigan ayaan weydiy sal dalik arrinkaas faamaranii wuxuu ifaray biaklihimaa inaan cuno marka arnabka inuu xalaal yahay nabigeena ayaa cadday sal اlah slm baabu dabi adabbu ama baabu dabi dabi ayuu baabkan baab yahay dabiga waxaa lala soo boodaa markiiba maxaa la soo boodnaa sayrnuug soo ma ama soo ma laakiin ma ahan marka ma la dhaha hadda haddii aad dabi qortaan iyo waral haddaad qortaanna waa laba kala duwan waralka waa bahashaan annaga aan naqaan masayirnuugta oo ixaaska yaroo ordi ood aragteen ixaas eh, yar waa un sooma taas masayirnuug lama dhah eh, cafan lama dhah eh, dabi lama dhah ta ayada waxaa la yihahdaa alwaral ayaa la waral waral ayaa loo yaqaana dabiga marka waa mid ka aad ugu duwan waa bahal yaroo miskiin ahoo aan orod badnayno waxaa weeyaan jik maqa harageedana uu aad ugu dabacsan yahay tan yana calaamo calaamo waa baashan oo muxuu ahaa jabhadda ah oo taagan oo saa muxuua indhaha taagaysa oo markii lagu soo dhowaado ama kula dagaalama ama kaa cararaysa oo cid gaari karta ayna jirin maaha marka waralka iyo dabbiga isku nooc maaha waralka iyada waa baab kale xagg iska dhig midda hadda laga hadalo dabbiga hadda hadaad ku qortaan oon hadda ku qorna kaba soo qaad baalkii isheeg googalka lagu qoro dabbi iyo waral aad ku qortaan waa kala duwan yihiin aad ay u kala duwan yihiin marka waad ku qori kartaan lagama helo maya wadankeena marka ma laha marka masrunugta ku dhimanin waayo xadiidka afar kun iyo saddex boqol toban iyo afraad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alay akhbarna qutay bn saciid qaala xadaثna malik ibn anas mdan hijra can cabdillahi bni dinar wahiqa can ibni cumar radi allahu tacala anhum xadidku rubaci waa arkaysaan ana rasula rasulk sal slam wa huwa nabigeena can mimbar mimbarka isagoo saaran su-ila wax laga weydiy can dabi bahashaas masayirnuugtu u eg oonan ahayn oo ka duwan ayaa la weydiiyey xukunkeeda ma la cuni karaa fa qaala rasulkan wuxu yh sal slm laa akulhu horta aniga ma cunaayo laa akulhu aniga ma cunaayo walaa uxarimuhu mana xaaraan yeelaayo saasuu nabig sal l slm waayo xadiidka afar kun saddex boqol iyo toban iy shanaad waa xadii saxiix qaala alimaam nasai alh abarna qutay bn saciid can malik ibn anas imad alhijra can naafic wa cabdillahi bna dinaar ibni cumar waa ruwaac isna ana rajula ba qaal wuuu ya rasu rasuulka allow maa tara fi dabbi masayr nuugta baashaan u eg oon ka duunayn wax yar ka duwan cafwan oon isku nooc ay ahayn laakiin isku yar eg yihiin xukunkeeda muxuu yahay saad u aragta qaal wuxuu lastu maahi biaakili mid cuna walaa muxarimihi mid xaaran yeelan maahi xadiidka afar kun saddex boqol toban iyo toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna kahir bn cubayd almadxaji wai qaala an muxamed ibn xarb alkhawlani wai an ubaydi muxamed ibn waliid azubaydi waiqat qala ahbaranii azuhri can abi umamata ascad ibnu sahl lahu ru'ya walam yasmac min الnabi sal slm can cabdilahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma can khaalid ibn waliid cabdilahi bn cumar ibn cabaas wuxuu ka warina khalid ibn waliid waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiy radia allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka sal slm utiya waxaa loo keenay bidabbin baashaa masayr nuugtuu eg onan ahayn ayaa loo keenay mashwiyun weliba la foorneeyey oo la dubay ayaa loo keenay la dubay fa quriba waa loo soo dhoweeyey fa ahwa ilayhi biyadihi gacantiisu marka saas u yara taagay liyakula minhu inuu wax ka cuna qaala lahu wuxuu ku yidhi man xadara dadkii meesha joogay ayaa waay kuayay ku yidhaahdeen ama ku yidhi ama qaala lahu wuxuu ku yidhi man xadara cid soo xaadirtay oo meesha joogtay yaa rasu rasuulka allow inahu laxmu dabbin waa hilib dabba baashaa masayrnuugta u eg oonan ahayn hilibkeeda weeyaan farafaca yadahu canhu gacantiisu kor uu qaday nabigana sal slm faqaala lahu khaalid ibnlowd wuxuu ku yidhi yaa rasul rasuulka allow xaraamun adabbu dabbiga ma xaaraam ba qaala wuxu laa maya walaakin warka lagu laabaya lam yakun dabbiga ma ahayn biardi qowmi tolkay dhulkooda laguma aqooni jirin oo kama jiri jirin faajidunii waxaan dareemayaa h acaafuhu inaan qoonsani ama aan nici ama aan ka yeeqsani yani waxyaaba soo ma adiga aad eh, oo ilaahay u banay hadda waxaan garanayaa rag akhyaar oo culimo oo weliba reer beleda ah, insaxa tacbiir reer magaala oo magaalo ku dhalan gaaray oo muxuu aha jaamacadihii islaamiga ka soo baxeen oo yurub tageen oo meelo badan tageen oo bahasha la yihahdo muxuu ahay kalluunka iyo malayda aan afka iska dhaafe waxaa le war agga agga <laughs> agga noogatu agga me saxanka la saaro xataa sooma galaayo meelahaas halkaas oo ka istaagi war agga ag war agga agga la aada waa nin sheekho taqaanaan ataa maandhawyada marka aan arkay oo isbuucyadaan soo dhaafnay bilahaan soo dhaafnaa arkay ninkiio bahashi muxuu aha sariibi markaasaan ku shekh sa u jiraad war waxbaa kaa dambeeyo hadda corona soo bilowdayba bahalkii waxaa weeyaan waa toos xilligan ka hadla oo muxuu aha aan ku arkayna waa twenty fourteenk wuxuu igu yidhi weligii ilaa sacuudigu joogi jiray ilaa yurubuu joogi jiray waa ka soo noqday waa kada marka dad waxaa jira waxyaabihii dhaqanka ahaa mooin wax kale aan lagu karayn hilibkaas iyo caanahaas iyo beriiskaas iyo baastadaas waxaan ahayn ama yaraate hadda qudaartan soo arkin calaynta dad akhyaarahoo dad taqaanaan oo waaweyn ayaan calayn calaynta xoolaha la aad wala aniga ii keenna calaynta xoolaha u geeya marka dhaqanadu waa iska jiraan laakiin xaaraannimo kama dhigno xaaraannimo kama dhigno ayada iyo maxay ku kala duwan yihin marka waxyaabaha aan aan hadda annaga laga caagan yahay oo la yidhaha hebel annaga haddii aan ree bani fulaan waxaas ma cunna calool annaga ma cunna waan ka caaganna beer ma cunna waan ka caaganna shiinshe oo kale annaga ma cunna waa ka caaganna soo ma ya sheekh a haye haweenka dumarka bas macruuf wa <laughs> marka cala alcumuum marka ta maxay ku kala duwan yihin marka taayada ah hadda midaan annaga aan laga caagan yahay oo leey wax fulaan lama cuno oo waxaa weeyaan la leeyahay oo qofka inay xaaraan ka amaba uu leeyahay haddii aan cuna waan afka iga boogoobi ama waan ku xanuunsani ama xoolaha iga baabi omaa ilaa daalika ta iyada waxaa weeyaan waxay soo gelaysaa sooma gelaysa baabkan oo qofka inuu caada ahaan yihah waxa aniga maba ma cuni karo amaba waan qoonsani ama wamaa ilaa daalika isku shuqul maaha waxay soo gelaysaa qowluhu tabaaraka watacaala walaa taquuluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wa hada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuun hadhihina adinkoo muxuu ilaahay ku been abuurinaysaan kan waa xalaal kanna waa xaaraan saasuu rabbi le subxaana wa tacaala marka waxaa weeyaan arrinka isaga ah mararka qaar shirki inuu soo gala laga yaaba oo waxaa laga yaaba shiinshadii oo kale in la jebiyo marka la jebi shiinshadii la yidhaahdo olla bela dhacayso oo xaaladda imtixaan baa furmi in la dhahaa khatar a Ah. ya naftaydi ma rabtad unbaa hadda ka soo qabashada tolka ma cuna maxad u cunaynin maya waa saxwa cunitaankay cunaynin wax ah, yarkaadi cunitaankay cunaynin waxaa weeyaan waa dee wax ay ayaga ay kaba soo qaata soomaalida baashaan la yidhaha kalluunka oo kale inta ziyaad barre iyo dowladdiisii iyo kacaankii Ah, raadii muqdisho waa maqli jirteen malayga cuna waa shay macaane malayga cuna ummadda waxaa laga ah, soddon sano labaatan sano ayaa in waxaas ay mar una hadda afka saaraan lagu kari waay hataa si kasta la yeel sosaas mahayn waa marka waa wax aan dhaqan ay u lahayn oy xaaraannimo uma diidayaan inay xalaalta ogsoon yihiin laakiin wix yaaba usoo uri laakiin middaan tolkayaa aan cunaynin haddii ay dhaqankooda ma ahno saasay unacayaan dhib ma laha lakiin haddii ay tahay way ka caagan yihiin oo waa ka xaaraan oo dhib ay u keeni taas marka waa iyada waa la raacina tan kale walaa taquulu ay soo geli in allah tabaaraka wa tacaala nacam sheekh ha matii la dhuuqaad u <laughs> waxaa weeyaan lugta maya lahajaadka waa ikhtilaafkooda dhib ma lahan shanshe la dhahyaa iyo shiinshe la dhahyaaba waa isku nooc marka calcumuum beerka qaara ka caagan oo wadnaha inta badan maba cunaan soomaalida umalayna waxaa weeyaan eh, caloosha qaar baa ka caagan oo waxaa weeyaan eh, waxyaabo tiro badan oo jirka eh, xoolaha arrinka asagana waa jaahili waa shaqada jaahili kiliyaha iyo iyo tagoogta axsantaa qaar badana jiraan waaya horaan u socona marka xadiidka waxaa marka marayn xadiidka khaalid ibn waliid ayaa kadibna ana rasul rasul ka sl utiya waxaa loo keenay bidabbin bahasha mansologeed u eg oonan ahayn mashwiyin la dubay faquriba ilayhi nabiga ayaa loo soo dhoweeyey faahwa ilayhi wuxuu u hoobiyey biyadihi gacantiisa liyakula minhu inuu wax ka cuno qaala lahu wuxuu u yidhi man qof xadara meesha joogay yaa rasu rasuulka allow inahu laxmu dabbin amaa salweley baashu ekayd hilibkeeda weeyaan farafac yadahu canhu gacantiisu kor ugu qaaday faqaala lahu khaalid ibn waliid wuxuu ku yidhi ya rasul rsulka allow xaraamun adabbu dabbiga maxaaraan ba qaalu ilaa maya walaakin warka lagu laabiya lam yakun mahan biardi qowmi tolkay meeshii ay degnaayeen laguma aqooni jirin mana ka jirin faajidunii waxaan dareemaya acaafuhu inaan waxaa weeyaan qoonsani faahwa khaalidun ila dabbi dabiga ayuu markaba ku degay khaalid faakala minhu wuu ka cunay rasuulka an yanduru saa u eegi ata waxaa la yidhaha marka xadii waa xadii arrinkan laakiin xadiidka magaciisa ma qowliya ma ficliya taqriiri axsanta taqriiri weyaan taqriiriga waxaa weeyaan xadiidka u qaybsama saddex qaybood waa qowli wuxuu nabiga ku qowli alayh sl slam tan labaadna waxaa weeyaan waa ficli wuxuu nabigeena sameey sal l l slam tan saddexaadna waa taqriiri hortiisa lagu sameeyey nabigana kama hadlin haddii xaaraanta oon la ogolayn ama ay saxnayn uu sheegi lahaa uu u sugay taqriiri weeye marka laakiin axaadiis kalaaba caddaysay in dhib uusan ku jirin kan laftirkiisana waaba tii nabigeena calayhi salaatu wasalaam hhy uu ku yidhi axraamun adab qaala xadiidka afar kun saddex boqol toban iyo toddobaad xadiis saxiixa qaala alimam nas al akhbarna daawuud ibnu sulaymaan daawuud waa sayf ibnu sulaymaan alxaraani wa iqatun xaafid qala xadani aqo ibrahim ibnu sacd azuhri wa faadil qaala xadaanii abi abijna wa ibraahim ibnu sacd الزهري واثقة حجة عن صالح بن كيسان المدني واثقة ثبت فقيه عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره عشق أن خالد بن وليد أخبره حورهم أنه إذا دخل مع رسول الله لجركيس إنه رسول على ميمونة أسوق بنت الحارث وهي أيضا خالته هبريرتي يا هبريرتاي ها يا هبريرتاي horta ibn cabaas iskuma haya khaalidna maxay u tahay soo baar adinkaa laidinka rabaa faqudima ilaa rasuulila nabiga waxaa loo keenay sal sl laxmu dabbin baasha mansalogeed u eg hilibkeed ayaa loo keenay wa kaana rasul rasulka wuxuu yh sl slm laa yaakulu midaan cunin shay shay xataa yaclama ilaa uu ka ogaada maa huwa wuxuu yahay ilan malaa'igtii ula kulmaya waxyaabahan yacni carafkooda uusan fiicnayn iyo waxyaabahaas kulli nabigu iska dhowri jiray ilan malagii ayaa la kulmay malaguljibriil malaigta ilahi baa la kulmi marka inii la unaaji man laa tunaaji waatuu nabigu dhihi jiray sal allahu alayhi waali waslem markuu iska homin jiray xubno kastoo loo keeno u iska homin jiray faqaala bacdu niswa dumarka qaarkood waxay yidhahdeen alaa tubirna maad u sheegtaan alaa tubirna miyaadan u sheegayn rasul a rasulka sal sl ma yakul wuxuu cuni ama maad u sheegtaan faahbarathu way u sheegtay annahu isaga laxma dabbin dabbi iyo bahasha masalogeed u eg hilibkeeda inuu yahay fatarakuna wuu isaga tagay qaala khaalid wuxuu yidhi saaltu rasul baan weydiy sal slam xaraamun huwa xaraamun xaraam ya huwa dabbiga qala wuxuu ilaamay walaakinahu isaga طacaamun waa cunno oo laysa aan ahayn fi ardi qowmi tolkay meeshay degaan cunno aan laga aqoonin wa faajidunii waxaan dareemayaa caafuhu inaan qoonsani qaala khaalid wuxuu yidhi fajtarartu waan soo jiitay ilaya xeerada dhan baan soo jiitay io dabbigi fa akaltu waan cunay wa rasul rasulka yanduru eegi way fiirani wa xadaahu waxaa u warramay ibnu alasam yaziid ibnu alasam alkuufi oo iqa ah yuqaal lahu ru'ya walaa yahbut ayaa ka u warramay can maymuunat buu ka warramay wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo yaziid alasam fii xijriha iyada dhabteeda iyadaa soo korisay oo gacanta ku haysay radia allahu tacala an ardaha xadiidka afar kun saddex boqol iyo toban iyo sideedeed waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai caleyh raxmat ullah akhbarana ismacil bn mascuud aljaxdari waa iqatun habt ثقة حافظ له قال حدثنا خالد بن حاضر الجيم وثقة ثبت قال حدثنا شعبة وإمامك عن أبي بشر وجعفر بن ياس يشكر وثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في أهدت خالتي هبريرتي يا سوهدي إلى رسول الله رسول iyo aduban iyo bahasha maansuulwareyd u eg oo tiro badan maansuulyaa u eg oo tiro badan ayay usoo hadiyeysay fa akala wuxuu ka cunay min alaqiti canihii fadhiyey wasamni subagi wa taraka aladuba dabigan isaga taga taqaduran isagoo qoonsani oo kohani ukila waxaa la cunay dabigii calaa maaidati rasulilah baa lagu cunay sal sl nabiga alxeeradiisa ayaa lagu cunay dusheeda تشهد ولو كان حراما هذا حرام أهان الله ما أكل لما عنين على مائدة رسول الله رسولك الله حيرتي لقوم عني صلى الله عليه وسلم حديث أفركم سيدة بقوليه سقالت وحديث صحيح الاسناد قال الامام النسائي عليه اخبرنا زياد بن ايوب الطوسي واثقه حافظ قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي واثقه ثبت يرسل ويدرس كثيرا قال انبانا ابو بشر حدثنا صوما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه عبد الله بن عباس سئل وحا waxa laga weydiiyay عن اكل الضباب باشا من سولغريد oo tirada dabigaas dabaabta waa jamcu dab dabi oo la jamcin waa baasha mansalogeed u eg cunitaankeeda wax laga weydiiyey faqala wuxuu yidhi ahdad waxay soo hadiyeysay umu xufaydin xufayd hooyadii ilaa rasuuli rasulka sal slam waxay u hadiyeysay samnan subag iyo waaqitan iyo hilib waaqitan iyo caano fadhiyo iyo aduban iyo maansalweley bahashaan u oo tiro badan fa akala min asamni subag ay wax ka cunay walaa qii caanii fadhiyey wa dabyaalkiina wa isaga tagay taqadura lahuna isagoo qoonsani falow kaana hadduu ahaan laha xaraaman ma ukila lama cunan calaa maaidati rasul xeeradiis laguma cunayn sal slm walaa amara biaklihina in iyada la cuna dabigi nabiga muusan farin ala sl slm xadidka afarka saddex boqol iyo labatan xadis sahih isnaada qala imam nas akhbarna sulayman ibn mansuur albalkhiy sulayman ibn mansuur albalkhi laa ba'sa bihi wa qala xadaثana abulaxwas salaam ibn sulaym alxanafi wa iqat saaxib xadiid can xafs ibn cabdiraxmaan الsulami iqat tagayara xifduhu fi اlaakhir can zayd ibn wahb aljuhani wa iqat mkhadram jaliil can haabit ibn yaziid alansaari waa saxaabi jaliila radia allahu tacala arda qala wuxu yihi kuna waxaan maca rasul rasulka ayaan la jirnay sal slm fi safarin safar fanazalnaa manzilan boos ayaan degnay faasaaba annaasu dadka waxaa fa asaaba annaasu dadka waxay haleeleen oy heleen oy asiibeen oy soo gurteen dibaaban bahashaa maansologaleyd u eg oonan ahayn oo tiro badan faahadtu dabban anigana had dabi ayaan kusoo dhegay fashawaytuhu fashawaytuhu waan shiilay ama waan solay uma kadibna ataytu bihi nabiya nabiga ayaan keenay sal slm faakhada nabiga wuxuu qaatay cuudan cuud wuxuu qaatay laan laan ayuu qaatay laan yacudu uu ku tiriyo bihi isaga asaabicahu farihiisa damiirkay u noqon ama nabiga farihiisa u noqon dabigii qori intuu saa u qaatay ayuu farahiisa ugu tirinaya waa farahe marka waxaa qoriga loo isticmaala maxawa ya akhyaaray ya qoriga waxa loo isticmaala oo faraha lagu tirina maxay yihin habahash ha axsanta iyada faraheeda waa lianna waxaa weye nabiga si xataa fartiisa inuu kutactaaban rabo qorigaas saas faraheedu tirini fa akhada wuxuu qaatay cuudan laan yacudu uu ku tirinaa bihi isaga asaabicahu farahiisa farihii oo dabiga weyaan uma kadibna qaala wuxuu yih rasulka sl slm ina ummatan ummad oo min bani israiil reer bani israa'iila ayaa musikhat la nasakho la bedelay dawaaba daabooyin iyo bahallo fi lardi arlada dul joogta ayaa loo bedelay wa inii anigana laa adri ma ogi ayu dawaabi hiya tan daabada ay tahay ma garanay marka saasaan ugu tagaawlooy qultu waxaan ya rasuul rsulka allow ina annaas dadka qad akaluu minha way ka cuneen qala wuxuu yidhi famaa amara qaal wuxuu yidhi saxaabiga famaa amara muusan farin biakliha in la cuna walaa nahaa in laga tagana walaa nahaa dadkana kama reebin xadii afar kun saddex boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas alay mt akbana camr ibn yaziid alxarmi camr ibn yaziid aljarmi weya waa saduuq qaala xaddaana bahz ibn bahz ibn asad alcami wa iqatu sabt qala shucba imam qala xadaani cadiy ibn haabit alansaari wa iqatu bitashayuc qaala samictu zayd ibnu wahab zayd ibnu wahab aljuhani waa iqatun mukhadrmun jaliil xadiid soo ka warramay can haabit ibni wadiica alansaari waa saxaabi qala wuxuu yihi jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasul wi sal slm bidabbin baasha maansalogoleyda oonan ahayn maansalogoleyda u egna oonan ahayn ayuu u keenay fajacala wuxuu gudagal rasulkeen sl slm yanduru ilayhi inuu fiiriyo dabbigii wayuqalibu rogroga muxuu ku rogrogayaa waa qoriga abcan laga yaabaa waqaala wuxuu yidhi ina ummatan ummad musikat waa la bedeloo la nasakhay aydanaba waa mxuu ahaa abuurrogay laa yudra lama oga maa facalat waxay samaysay iyo nooc ay noqotay lama oga lama yaqaano weeyaan wa innii aniga laa adri ma ogi lacalla haada kan inuu minhaa iyada ka mid yahay yacni nabigeena geeli iyo arig iyo ugaarta caadigeed wuxuu u yaqaana lakiin waxa wuxuu yaqaana maaha marka waxaama wixii reer bani israiil oo la masakhayaa iyo waxay tahay aniga waxba kama aqaano nabiga saasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka u dambe cashirkeen caaw insha allah tabaraka watacala waa xadidka afar kun laba boqol iyo afar kun saddex boqol iyo kow laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixun aydan qala alimamu anasai alay abdil akhbarna camr bn cali filas watiqat xaafid qala xadathana cabdiraxman ilmahdi wa imam qala xadathana shucba can alxakam ibn cutaybat alkindi watiqat tabtun faqih can zayd ibn wahb can albara ibn cazim radi allahu tacala canhuma can thaabit ibn wadicata radi allahu tacala canhu ana rajulana ata nabiy nabigu sal slam bidabin baashaa maansologaleyd u eg oonan ahayn ayuu nabigu keenay alayh sl slam faqaala rasulken wuxuu yidhi ala sl slm ina ummatan ummad musikat waa la masakhay wa akmal xadiid wallahu tacaala aclam marka bahashaas maansalwalayda aanan ahayn oona u eg waxaa weeyaan in la cuni karo oy dhib lahayn dadka soomaalidoo kale oo hondhaqankooda ahayna hadday jidka nabiga iska maraan ala sl slam oy danka gelinna waaba wax iska fiican wax iska fiican weyaan laakiin bahasha loo yaqaano waralka iyo loo yaqaano muxuu ahaa maansalwalayda dabi ma ahan saa loola socda hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على عبد الرسول المصطفى